بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قال إن من البيان سحرا wuxuu baab yahay culammada tiri fasaaxada waxaa ka mid ah qeyb sixir ah oo ruuxa duufsada ama soo jiita adiladoodii bayaanku waa hadalkoo la caddeeyo la kala dhigdhigo si weliba uu ku jiro in ruuxa qalbigiisa lasoo jiito bayaanku waa laba qaybood qaybna waa qayb lagu talagalay ruuxa inaad wax ku fahamsiiso keliya oo ujeeddadii iyo danta aad doonaysa aad ka hadasho oo ruuxu wax ku fahmo qaybna waa xalladayn iyo wax tootoosin iyo dhaldhaalicid ruuxa quluubtiisa lagu jiidan ilaa ruuxu inuu inaha u taagahayo waqti ku dhammaado ayb xadaثna cاarم محamed بن fضل السdوسي qاala xadaثna أbو cawاnة الوضاح بن cabdاللahi اليشhكري عan سimaك بن xرب عan عكرمة mولى بن cabاasi عan بن cabاasi رضي الله تaعالى عanهma أna raجuلa nin aw ama أcraabiy nin reemiyi ah ayaa أtى النabiya nabiga u yimi salawaaت الlahi وaسalaamu عalayhi faتakalama ninkii wuxuu ku hadlay bkalaamin bayinin hadal cad war kala dhigdhigan oo fasiix ah ayuu ninku ku hadlay fa qaala الnabiyu nabi maxameda wuxuu yidhi inna min albayaani fasaaxada iyo balaaqada waxaa ka mid a ah, sixran sixir baa ka mid a ah, sixirku ruuxa miyirkiisu bedelaa maankiisi iyo maskaxiisuu rogaa wuxuusan rabin buu ka keenaa iraadadii ruuxuu qayb ku yeesha sixirka xaqiiqiga ah sidoo kale hadalka fasiixa ah ee ujeeddada taabanaya ee ruuxu ereygu doonaya suu doona u cabiri karo xaggana oga dan leeyahay inuu ruuxu ku soo jiitaayey asaguna waa qayb sixirka ka mida ah. ayib haddii rabbi subxaanahu wa tacaala fasaaxa iyo balaaqa ku siiyey oo waxaad doonto saad doontaad u sheegayso laguguma haysto laakiin adoo marka horeba cajab qabay kaad ka sii raadinaysa ummadda aad ku dawakhinaysa kaasaa la diidan yahay kaa madmuum weeye lama ogolo takallufka ah <clears throat> wa ina min ashicri gabaygana waxaa ka mida xikmatan mid murti leh oo qiimo badan baa ka mida idan bayaanku qayb sixira ka mida iyo qaybaan sixrayn gabaygana waxaa ka mida qayb wanaagsan oo xikmad iyo murti wadata iyo qayb xun xadaثna ibrahim ibn mundir alxizaami qaala xadaanii macn ibn ciisa alqazaaz qaala xadaanii cumar ibn salaam ibn xibaan baa iqaadkiisa ku sheegay ibnu xajarna wuxuu leeyahy waa maqbuul ninkan dambe cumar ibnu salaam ah inuu daciif yahay baa loo badan yaha laakiin aharku dariiq kaluu leeyahay saasuu marka xasan ku noqonaya sheikhuna waa daciifiyey raxmat ullaahi calayh ninka wuxuu idhi ana cabdalmalik ibni marwaan ibn alxakam ninka cabdilmeliga oo boqoradii muslimiinta soo maray ka mid aha weliba boqoradii reer bani umeer rag u ataa ka mid aha ayaa dafaca u dhiibay waladahu carruurtiisii ayuu ila shacbiyi u dhiibay shacbi iyo caamir ibnu sharaaxiil ataabiciya aljaliil ninkaasuu yidhi carruurtiisu u dhiibey yu'adibuhum suu u baro adabka adabku wuxuu ahaa asal waagi hore wax adab loo yaqaanay waa wax hadda haqaafada loo yaqaanay aqoon guud ilmaha waa tarbiyayn qur-aankaad wax ka bari axaadiistaad wax ka bari carabiyada lugadaad bari gabayada carabeed baad bari taariikhdoodaad baraysaa idan fanni kasta khidaabadii ha noqoto kitaabadii muxaadaraadkii muraasalaadkii yani funuunta culumtoo dhan baad qayb ka barisaa idan haddaad fanni kasta qayb ka taqaano ninkaa la odhanaya adiib adiib baa layadaa waa wax haddaa u taqaanaa hebel waa aqaafi waa muaqaf markiiba hadda la baray aqoon guud ood hal fanni aadan ku ahayn maahir kuma tiid fanni hadda haddii lagu dhiibo aad kala dhigo ood ummadda bari ma jiraan fiqiga xooguu baa kugu bargo'san tafsiirka inbaad kala tuuraysaa luqaadka yani fanni kasta waxaa weeyaan qayb baad ka taqaanaa idan laka fii kulli fanni mushaaraka laakiin muxaqiq nixriir oo fanniga sugi kara mati ninku marka hadduu hal fanni ku takhasuso caalim weeye fannigaasuu caalim ku yahay laakiin fanni kasta qayb baad ka qaadan khud min kulli xadiiqatin zahra baa la yidhahdaa beer kasta xoogu ubax ka soo qaado fanni kasta xoogu ubax ka soo qaado fa anta adiib ama aqaafi ama muaqaf waxaa tiraado dheh adabna waxaa loo yaqaana waaga hore waxa hadda loo yaqaana aaqaafa waa aqoon guud idan marka wuxuu caruurtan inay boqoro noqdaan baa la rabaa ummaddana maamulaane shacbiyow bar waxbar buuri yuadibuhum isagoo baraya aqaafada iyo adabka ayib maxaa yeelay adabka carbeeda iyo haddaad aqoon guud leedahay cilmi badan baa kuu kordhay caqli badan baa kuu kordhay tawaariikhdooda wax ka ogaan akhbaartii mulugta wax lagaaga sheegi waxyaaba badan cibar baad ka qadanaysaa faqaala wuxuuna yidhi ninkii ahaa cabdulmelig markuu la dardaarmahayey shacbi callimhum ashicra gabayga bar buuri yamjudu waxay noqonayaan qolyo sharaf leh yani yamjudu waa ficilku min almajd laga keenay sharaf ruux yeelanaya lanno gabayadii hore ee murtida lahaa kuwii hanjabaadda ahaa kuwii calaacalka ahaa kuwii tashbiibkii iyo ahaa kuwii mufaakharada ahaa wixo dhan baad baranaysa xikmad yeelanaysa markaad hadlaysa marka aayad quraan iyo xadiid iyo mahmaabaad ku geynaysa y gabay baa sa usii daynaysaa idan indhaha la taaga haya idan yamjudu sharar bay yeelanayaan buui iyo barwiyaasha shecirka niyo wayunjidu rag sarana way noqonayaan min annajd haddii la yidhahdo wy annajdu huwa alirtifaac niman saro oo nin hoosaad iyo nin koraad bay soomaalida yidhahdaan hebel waa nin hoosaad baa lagu dhi xoogo waa laga fiican yahay waa hebel waa nin koraad ama nin qareed waxaa tiradaba ayib wayunjidu haddii min anajdati laga keenayna way hayaan wey najdadu waa ruuxa loo gargaaro markay dhib haysto looga gargaaro goobaha looga baahan yaha aad ka caawido ood aad idan min anajda haddii taa la raaciyo haddii najdi uu noqdona waa irtifaaco nin saru noqon haddaad tirahda min anajda laga keenay ficilkanna wuxuu noqonayaa nin ummadda badbaadiya oo ciidmow noqonayaa wey oo tolkii meesha ka qaada yamjidu sharaf bay yeelanayaan marka shicirka la barayo gabayga wayunjidu wayna cidmahayaan wa acimhum qoodi wey laakiin kharaa'idi wuxuu warinaya aarka eh, shaki buu ku warinaya callimhum shicra yamjudu aw yunjidu buu leh labada eray oo sidaas u dabataa lama sheegay shaku raawi buu gelinaya wa acimhum qoodi oo sii buuri allaxma hilibka sii markaad raashiin siinaysana hilibka u bari tashtad waxaa adkaan buuri quluubahum qalbigooda geesiyaal bay noqonayaan hilibka xoolaha khaasatan hilibka geela ninka cuna ma gabada haaliba laakiin digaagdigaag iyo mallaya baad ka daba wareegtaan waxaad ka dhiijin maysaan waa laidin yaqaanaa ayib saa darteed magaalku iyo remiyigu iska cawl adayg ma aha lanno dugaa waraabaha libaaxa iyo haramcadka iyo muuqshabeelka iyo dhulwaaga iyo balaayadan duurka ku jirta waxay quutaan ay ugaarhsadaan ay baadiy biyo ka dhigtaan waa xoolaha hilibkooda iyo dhiiggooda wey idan ruuxu intuu hilibcunka ku badan yahay waa kaa qalbi adag yahay uu kaa qalbi adag yahay idan dadkii baysaaniga ee magaalada ku noolaa ree tuuloodka iska ahaa dhibkaa kumaba jiraan idan laakiin ninka markuu reemiyi yahay in badanna hilib cunay laga ere markaas dhaaftaama indhuu xaydha ka roghayaan ayib idan marka wuxuu ihi wiilasha carruurta ha ku dilin boosho iyo ha ku dilin eh, bariis eh hilbaha siibu bu hilbaha ayib wa acimhum allaxma hilibka quudi buu tashtadu waxaa adkaan quluubuhum qalbigooda niman cawl adag bay noqonayaan cawllugeylka meesha ka baxaay wuxuu hi wajuza jar buuri oo ka xir shucuuram timahooda xeer buuri tashtadu waxaa adkaan riqaabahum luquntooda adkaanaysa yani ilmaha haddaan la daryeelin oo timaha laga gaabin oo laga xeerin margigiisa adkaan maayo margiga ay seebtu ku dhacaysa ama nabarku gaaraya qoorgooyada ah wuxuu noqonayaa usha ku dhacdaa bilaq buu leh laakiin marka timaha laga jare la nadabiye madaxiisa adkaanaya wuruxuu koraya idan margigaasa adkaanaya qoorgooyadu kari mayso seebtuna ka soo boodi allahuma mid balaayo qabta mooye idan marka wuxuu i wajuza ka jar shucuuran timaha ka jar buuro oo ka xir weliba jazgu waa in laga xiro la gaabiyo oo timaha salka laga maro tashtadi waxaa adkaanaysa buu i riqaabahum surkooda ama qoortooda luquntooda adkaanaysa wajaalis la fadhiisi bihim caruurta iyo wiilashaad wax cilyat arijaali ragga kuwooda sare cilya yani waa shurafaa اnnaas nin hawsaadka iyo qolyahan beereleyda iyo qolyahan arileyda nugulka dhaqda iyo ka leexibu rekoraadka la fadhiisa wiilashu ha ku anqareen ayagoo nimo waaweyn la fadhiya hadhow seerkaas kaga dhiciyaan hadduusa weligiiba rag la fadhiisan oo suun haweenka wala ciyaaray hadhow aad maxfal la keeno un gaban u hooyadii markay ku cararto qolkeeda xijaabka xijaabku la qaadanaya isna wuu ijaabanaya zog zog gudhaha soo gelina zoggadu galaya idan marka wuxuu rag wiilashaa kharibi wajaalis bihim la fadhiisi buuri wiilasha cilyata alrijaal ragga kuwooda sarsare ninba ninku ka khatarsan yahay la fadhiisi bimacnaa eegta ka qaad ma aha ee waxaa weeyaan halkaa wax ku bar ragga ha barteen say hadhow ragga waxla qaybsadaan yunaaqiduuhum waxay la jebin doonaan hadhow alkalaama hadalka u qabsan doonaan wuxuu baranayaa ila waad la fadhiisa nin weynoo gar weynoo ah heybadle adoo la murmaayo wiilkuu arkaya oo ku daawanaya shacbi rag kala tuurhaya isagoo niqaashahaya isagoo indha ka bixinaya wiilku waa daawanhaya macallinkiisa wey dhowdaan wuxuu ihi arday waliba macallinkiisa meelowba u ekaaday buui arday kasta macallinka waxbara meelba uga ekaa kolaad macallinkaa su isu qalloocin jira isu qalloocisa kol xarfaha uu qorhaya su u qori jira wax uga qorto kol mahmaayihiisi ereyihiisi a wax ka soo qaato waa la hubaa ninkii macalinkuu noqda qasab xun baad ka qaadan eray kalaad ka barato kalaad farto xun ka qaadato kalo suu u labisan jira u labisato waa qasab iska badaa macalin inaad saaca la socoto reer bu kaaga tagay hal saac waxaad wada socoteen ood wada sheekaysateen qayb buu kaaga tegey tasiir buu leeh saasaa waxaa loo yii dadka wrunaagsan la fadhiiso oo dadka sharka badan iskaga leh maxaa yeelay saaxiibku uu ku taasiirinhaya man jaalasa jaanasa yuraaqidhum waxay ku burin doonaan wey oy la qabsan doonaan naqdigu waa ruuxoo doodda aad istama marsataan wey markuu xujo keena aad buriso hadal buu keeni waa furi xujen waad jebin munaaqada yuraaqiduuhum waxay ku qabsan doonaan oy kala murmi doonaan alkalaama hadalkii haddaa haddii laakiin ilmaha aad weligiibaada aadan cawladaga barin uusan ragga la fadhiisanin hadhow innahunbuu ka galgabasiinaya idan daciifu lisnaad laakiin xasan wey aarku maxaa yeele kharaa'idii fii makaarib alakhlaaq raqamkaas toddoba boqol soddon iyo toddobo ayuu atar ku keenhayaa ibnu casaakirna majalladka tobnaad shan boqol labaatan iyo kow walahu طariiqun ukhra can ibni اlmadini wa fiihi inqiطaac ariiqa uu marka dacfiga ku jiro iyo kan marka lasu kabaay aarku xasan buu noqonaya waana siduu maraya muxaqiqa kitaabka makaarim alakhlaaq lkharaa'iti marka aarku xasan wey baabu ma yukrahu min ashicri dhaqanka way lahay nimanka hore boqorada muslimiinta ah iyo nimanka akhyaarta carruurtooda markay in yarba wax fahmaan nin culummo oo faniga ku fiican adabka iyo luqaadka iyo diinta iyo shareecadii fara ka saar jire carruurta inta laska qaabo meel laskaga tuuri oo dugsigu tayadiisa qiimihiisa arda macalinka aqoontiisa waxba la eegi maayo waa un lasdhaafin hooyadu haka harfata le waa la dhaafinaya xoogaa laga qayloshado meeshuu doona haka baxo waxaa lama rabo waa inaad ilmaha ogaata meeshuu ka baxaayo caruurtii dhallinyaradu hadhow mustaqbalka muslimiinta waa ayaga in marka waa in rabaayadooda iyo edabtooda iyo maamulkooda iyo koritaankooda laogaada wey la ogaada la doonaya gabayga qaybihiisa la koodo ayuu u baab yahay xadaana qutaybata bnu saciid qaala xadaana jariir ibn cabdilxamiid ibni qord can ilacmash can camr bni murata can yuusuf ibni maahikin iqatun cadlun maahikna waa hooyadii magaceeda wey hooyadii baa yaa loo tiriyey can cubayd ibni cumayr ataabiciy aljaliil can caaishata radi alahu tacaala canha can اnabiy afar taabici ba sanadka ku jira acmash laga bilaabo ilaa saxaabiga taabiciin wey acmash waa taabici camr ibni murata waa taabici yuusuf waa taabici cubayd ibni cumayrna waa taabici afar taabici wax kala warinaya wey can caaishata radi alahu tacaala canha can اnabiyi qaal nabigu wuxuu yihi ina acdama annaasi dadka midka u weyn jurman ay denban wa iman ummadda ninka ugu dembi weyn wa fii riwaaya wa fii lafdin ina acdama annaasi firyatan been abuurasho ama hafaryo waxaa ummadda ugu weyn oo u khaainsan insaanun ruux shaacirun gabya'a kaasoo yahju weerarhaya alqabiilata qoyskii min asriha gebigeeda kulligeedba nin bay isku dhaceen ninka caayi maayo asaga u gabi maayo ree hebeloo dhan buu bilaabahaya idan waa aalim wer waxa asaga ah qabiil dhan buuna nin ka tegeyn idan dadka ninka ugu dambi badan markaad gabyaata markaan iska ilaaliso ummadda inaad ku xadgudubto gabaygaadi iyo carabka rabbi ku siiyey ummadda aad ku gowraca la dooni maayo lama ogola warka asaga hadduusan hawsha ay hawl bannaan ahayn yahju weerarahaya gabay ahaan ku weeraray alqabiilata qabiilada min asriha aw biasriha kulligeed gebi ahaanba wiil iyo gabar midna ka tegi maayo wuxuu ceesahayo caalim iyo caabid cirooli iyo caami midna dayn maayo ayb iyo warajulun baa ugu dembi weyn oo ku jira meesha isaguna tanafaa iska takooray min abihi aabihi nin aabbihi inkaray waran ayaa tahay inay hebel hebel war miyaan ina hebel lahayn maya warkadaa waa diiday idan nin aabbihii diiday oo abtirkiisii inkiray iyo nin qabiil iyo qoys dhan wada weeraroo galay ninkaasa ummadda ugu dembe weyn markaan la iska ilaalay gabayga noocaas lama ogolo aniga tanafa baa ii qoran isku macno wey intafa iska takoore diiday in kale wey dafiray min abii aabihi yani min nasabi abiih baabu karati اlkalaam hadalka badan buu baab yahay inaan la jeclay hadalka badan een macnaha ku dhisnayn lama ogolo ayb baabu karati اlkalaam xadaثana cabdالlah bn mxamed qaala xadaثana abu caamir alcaqadi cabdاlmalik qaala xadaثana زuhayr bn mucaawiya can zayd ibn aslam alcadawi qaala samictu ibna cumara radi allahu tacaala canhu yaquul qadima rajulaani laba nin baa soo galay min almashriqi xagga bari bayna ka yimaadeen nejdi bay ka yimaadeen ama ciraaq bay ka yimaadeen madiine marka la joogo barigeeda xagga an wey ayib khaiibaani oo maxaan ku dhaha aftahana khaiibku waa ninka erey luqada caadiga ku hadla nafriga een jabyin laakiin loogu talagelay inuu geedka iyo garta ka hadlo gabar marka la bixin hayo iyo marka ragdooda hayaan iyo ninka hadalka loo dooso wey hibilow adaa baashan ku fiicana balsiida oo markuu hadlayo admadin meel loogu qoray wuxuu sii daynay wuxuu xifdiyey admadinu sii arinay waa nin baasha ku shaqaysan jiray ayb qadima rajulaani baa ka soo galay min almashriqi bari bay ka yimaadeen khaiibaana oo aftahana ama laba khaiib ah afhayeenna u qabiilkoodi iyo qoyskood calaa cahdi rasuuli illaahi xilligii nabi maxamed bayna madiina soo galeen faqaama waa istaageen yani weliba caamal wufuud sanadka loo yaqaanayba ahayd sanadkii todobaad laga bilaabay ilaa u nabigu ka dhimanayay carabtaan bay u qulqulaysay qabiil kasta markay imanayaana wafdaaan ku imanayaan nin gabyaa iyo nin garyaqaanay keensan jireen goobta marka la fadhiisto waxaa marka hore hadlahaya ninka abwaanka hadlahaya ninkaasaa wuxuu ka warbixin tolkii ma'aairtiisii wanaagoodii geesinimadkooda deeqdooda xoolahooda tiradooda iyo tayadooda waxaso dhan ba ka warramaya wanfaadnabahaya markuu asaga fariisto gabyaagaa istaagi gabyaagu marka wuxuu gabya ka soo bilaabhayaa wixii dagaal ay soo mareen inta gooray wax jebiyeen inta la jebiyey hadda waxay diyaarku u yihin gabay marinaya qolyihii loo soo martiye wafdiga loo ahaa hadday gabyaa bale qabaan laga waayo min asaguna garyaqaana uu istaagi waayo reerkaa waa jaban yihin waa inay xaali xumeen bixiyaan idan marka hawshaasaa jirta idan waxaa laga qadanaya curfigii caadada haddaysan diinta ka hor imanaynin aaniyana ay dacwada wax u qabanayaan ama haddii la fulin waayo ay dhaawac u keenhayaan in laska ilaaliyo nabigu isagoo la socday carab dhaqankeedii iyo waxay ahayd iyo waxaa loo diyaariyey ninka xoogow bidho koola aan tabar badnayn cabdulahi bin rawax waxaa lagu sii deyn jiray kacb bn maalik ninka laga boqo afkiisana xasaan baa meesha loo fariisin jiray ab weliba muwafaq buu ahaa markuu gab yahay maalin waxaa dhacday nabiga waxa u yimid qoys dhanoo carbeed baa u yimid isagoo maqanoo beertiisa ku maqan baa ninka carbeed ee martida ahaa waa gebiyey kii afhayeenkana waa hadlay afhayeenka haabit ibn qays ibn shamaas baa u jawaabay idan nebi maxamed baa wuxuu yidhi war adu gabay cabdillah bin rawaxay ka cabnin buura gabay sii intaan shirka lagu geynin gabaygii ayuu nabigu u bogi waayey cabdulahi ama kacbu sii daayay xasan hala doona buur ninkii orday ee u tegey nabiga ku doonahay isagoon loo shigin kaafiyada iyo gabayga baxarkiisa iyo qaabka u gebiyey buu gabay soo bilaabay isagoo gabihayuu goobtu yimid isku midbay noqdeen ninkii hore gebiyey shaacirkaah nabigu u gabihayey baxarku wasanka ku gabihayey iyo kaafiyad waxo dhan bu ku keenay markaasuu meel dhigay boqol beed buu leeyahay shan boqol beed buu dhigay markaasa lagu kala tagay meesha ayib marka wararka in laska dhiciy yani quwada ragga wanaag sabsaa la doonahaya ayib inkastoo aharkaas adigu dacfi ku jira laakin waa mashhuur cinda ahli siyar wataarikh ayib ibn cabdibarna wuxuu leeyahay yugni can اlisnaad shuhratu tugni can اlisnaad buu leeyahy si kastaba noqotay waxaa weeyaan labadaa nin baa yimid faqaamaa waa istaageen fatakalamaa waana hadleen uma qacadaa markaasay fadhiisteen ayib wa qaama haabit ibnu qays baa istaagay alansaari khatiibi rasuuli اllah nebi maxamed afhayeenkiisa ahaa fatakalama asaguna waa hadlay facajiba annaasu dadkaba waxay la yaabeen min kalaamihima ninkii nebi maxamed u hadlahayey iyo ninkii carabtu sacd u hadlahayay baa la yaabay markuu haabit hadlay oo ninka labada hadaba la yaabay say awooddooda yani balaa un rag hadal ku tartamhaya mogta waa halis weeye baashii xadkii ka baxda faqaama rasuul اllaahi yakhdub nabi maxamed baa istaagoo hadlay asna khudbeeyey faqaala wuxuu ihi yaa ayuha الnaas dadow quuluu dhaha qawlakum odhahdiinna weerihiinna aan dhibka lahayn iyo khudbadiinna iyo muxaadaraadkiina aan sii dhibka badnayn iska wata fainamaa tashqiiqu اlkalaami min ashayطaan fainamaa in kale min tashqiiqu اlkalaam hadalkoo la qurqurxiyo oo la susuubiyo oo la dhaldhaalaco oo la toostoosiyahay min ashayطaan shayطaan buu ka ahaaday waxaa ku geli cujbi isla weynan wax kuga af ah inuusan jirin baad aamini waxaad mar hayo kor iska raadeen erey marka dadku ay la yaabaan oo ay la amakaagaan oo madax jebiya idan marka waad ka baxday baxarki hadalku waxaa lagu talagalay in danta aad leeda aad ku gudato ujeeddada qalbigaada ku jirta iyo waxaad sawiraysa inaad cabirto ummadda u gudbiso mar hadduu noqdo qurquxi iyo dadkan samri iyo kulligood inaga taagan ay noqoto uu ka baxay baabkii logu talagalay idan fainama tashkiqu اlkalaam hadalka jeexjeexidiisa ama qurqurxintiisu min ashayطaani buu ka ahaaday uma qaala rasul wxu i ina min albayaani waxaan kaloo la inkiraynin aftahanimadu inay ka mid tahay sixran qayb sixra xadaثna سacيid ibn abi maryam qaala xadaثna mxamed ibn jacfar ibn abi kaثيir اlansari ثiqaة akhraja lahu jamaca qaala akhbaranii xumayd ibn abi xumayd aلطawiil anahu samica anasan anas buu maqlay idan tadliilkiisi baa laga baxsaday ila mudlis buu ahaay yaquul asagoo le khaiba waxaa khudbeeyey khaaba waxaa khudbe akhriyey rajulun baa cinda cumara ku khudbe akhriyey nin baa ku hadlay cinda cumara khudbu sii daayay faakara alkalaama ninkii baa hadalkii butaaciyey waa tarmiyey somaaliya waxay tidhahdaa waxaan loo ducaysanin ama loo allabaryin oo tarma hadal baa ka jiray dhe meeshaa dad barataan bal afar faatax soo mara inuu ilaahay xabta inoo furo laisweydiin maayo nin kasta wuu doroyeemi nin kasta wuxuu ka dhaqaaqayaa diiwaan dhan buu ka dhaqaaqay idan waxay dheen waxaan loo allabaryin oo tarmaayey hadal baa ka jiray dhe ayib reer intay meel fadhiisteen ducaystay iyo oole bal in ila hadalka inoo fura soo ducay maqli maysa nin doobadhaba laga waayi maayo hadla waa dhooban yahay ayib faakar alkalaama hadalkii buu badiyey faqaala cumaru cumarba wuxuu yidhi ina kasrata alkalaami hadalka badani fi lkhuطbi khudbooyinka ku badan min shaqaashaqi الshayطaan waa shayطaanka toobtiisa wey shaqaashiqu waa jamcu shaqiiqa weeyaan shaqshaqaduna mufradkaana asal ahaan waa taqaanaa ritugu markuu guuxayo bahal toob la yidhahdo dadka doobba ay dhahaan bahalka ka soo ridaa oo baasha yara boofimada carruurta ku ciyaaraan u eg ninkan geela qonna u taallaay baasha carruurta ciidaha afuufaan somada arag ee marna dilaacda marna u fuufsanta taasoo kale wax og bu halka ka daynaya hadhowna wuu la qahaya dilaaci mayso ugu hata markuu baano uu soo dayn hadhowna wuu la qahaya meelu ku jirta ma naqaan wax intaa leego madaxaa leeg buu soo daynaya kadibna wuu la qahaya marka ritigu markuu qooqan yahay waa uu sii daaya hadhow markuu dafuro laga kari maayo caacab iska dhahay hadhow doob dambe ka heli mayse marka wuxuu i waa riti doobinaya un ritigu markuu buuxaya awooddiisu muujinaya riti kale iska dhicinaya waa nin dagaal ku jira oo baasha toobadda ridahaya idan uun shaydaan doob dhabaayaa taybu ina karat alkalaami hadalka kiisa fara badan fi khudabi khudbooyinka ku fara badan min shaqaashiqi shayطaani shaydaanka toobtiisa ama doobadiisu ka mid yahay idan cujbi iyo isla weynan iyo nin doob dhabay guuxayan baa tahay waa jamcu shaqshaqa idan yani siduu rasuulku sal sl slam buu cumarna marahaya marka waa in laska ilaaliyo takalufka badan laiska daayo wixii rabbi a kuu sakiro aad ka sii dayso xadaana axmed ibnu isxaaq ibn اlxusein asurmari ninkii loo yaqaano wey surmari waa sheikhu اlbukhaari nin bala qabo wey nin cajiib ah dahabi wuxuu leeyahay sheikhu اlislaam وفارس الإسلام المجاهد العابد نن baa u yimid bukhaari markaasuu hi bukhaariyow ninka leeda axmed bn isxaaq oo sheekhaada a surmaali bal ka waran wuxuu hi fawladii nafsii biyadih maa ra'aynaa milahu fi lislaam buui axmed bn isxaaq asurmaali nin la mid ah islaamka dhexdiisa kumaana maqal buuri weligaana maana maqal laa min asaxaabati walaa min hayrihi ardaygiiba hadalkii qaaday nin axiid la odhan jiray oo nimanka mutawiciinta ee halganka iyo jihaadka u taagaan meel kastoy ka maqlaan xabad baa ka bilowd iska aada mushaar ma qaataan hawl u taalla ma ah ciidanka diiwaan gashan ee dowladda awaata ma ah marka igu liyaa saaka yaa khaylaah kebi dagaal baa jira uiska dhaqaaqay seebtiisi iyo qorigiis wuxuu diyaar biilkiisa asagaa la baxay barkas uga baxaya hadduu shiido waa la xabaali waa lagu kala tega dadkan soo noqo dowlad ma xukunto nin ciidanka noocaasa hogaamin jiray ba hadalka u sheegay ardaygii baa halka gudbiyey ninkii baa xanaaqay bimacnaa wuxuu hi ma anagu naga khatarsan yahay axmed isxaaq msuuramari ninkii baa soo kax bukhaari madaa sidaa yidhi ardaygu muxuu ku yihi saasuu yidhi maba dhihin buui saas haddaan kule iga dhegeyso maa samicnaa milahu laa fi lislaami walaa fi ljahiliyati bu ardayga hadduuba islam marka hore kuu keenay laa gaalada kumaana maqal bu islam ka horreysay walaa muslimiin maana ku maqal ninku marka nin caadi ah, maaha nink l axmed isxaaq nin balaayo qabu ah ilahay markuu u tarjumaysa wuxuu leeyahay waahbaaru hada alkhaazi tasuru qalba muslim bu ruux kastoo muslim ah ninkan wararkiisi iyo taarikhdiisi qaabku u dagaalami jiray ama algejir markaad dhegeysato waa farxigao dhan baa kala badbadanhaya ninku nin xoog badano horta wuxuu ahaa laf weyn rag xoog badan waa jiren lakin ilahay ba awood geliyey subxana wa tacaala seef kuma dagaalami jireen haaliban bur buu qaadan jiray burkaas marka wuxuu ahaabaa la siddeed iyo toban man wax loo yaqaano n halkii marna waa waa laba rodol wey taqriiban adugu waa sagaal iyo toban kiilo culayskiisu bur sagaal iyo toban kiilou ku dagaalami jiray waa tiir dhan buu wadan jiray sababta markuu xoogo turtuuro oo waxba qaban wey tuuri jiray bur buu qaadan jira kaasu toban la dhigahaya waagi dambuu duqoobay wuxuu ka gooyey ilaa ilaa wuxuu ka gooyey lix lix buu iska reebay aduu marka dambe ilaa shan iyo toban kilo ku dagaalami jiray shan iyo toban kiilo bur kugu dhufsan u malay shan iyo toban kiilo shay dhan oo hadday nin xoog kugu dhirto noolaan maysid nin saa u dagaalamuu ahaa waagii dambe waayeelaybu intaa ka jaray wuxuu odhan jiray ninka mujaahidka mujaahidkaa waa in toban xaalo laga helo an yakuuna cindahu qalb اlasad bul xagga cawol adayga waa inuu sidii libaxo kala noqdo aan nixin fulay biidhokoolo cararayo lama baahna bu wuxuu yidhi xagga kibirka isla weynanka an yakuuna kanamir shabeelku xayawaanka adduunka jooga midka ugu kiir badan wey cid uu ictiraafsan yaha lama arko laa libax usa ictiraafsana walaa maroodi wax kastaa isku dayaayaan meelay tabar dhigtaba xaqiiqada la ogyahana markay shabeel iyo hadda dagaalamaan libaaxa shabeelkaa wax dila uu ka fudud yahay wanuus kaga marhaya cunuu kala goynaya allahuma inuu gaadada mooye markay xaaladdu xumaatana hataa carar ma yaqaan idan wuxuu hi xagga qalbi adayga waa inaad libaaxa kala noqoto xagga kibirka iyo isla xagga agga gaalada loo jeeda ma aha yani muslimiinta iyo diinta lagama hadlaayo inaad gaalka u khuduucdood yaseer tiraado maata yasboos aad la gacda lama doonayo yani waa inaad xagga wuxuu yihi kibirka islaweyninka aad noqotay ka namir wuxuu yidhi xagga wuxuu yihi jur'ada waa inaad noqoto bu aad noqoto bu agga wuxuu yihi agga hujuumka weerarka weerarka waa inaad noqoto ka dubi dubi bah loo yaqaana inagu meen aragay somaalida wa dhi jirn madax kuti madax kuti baa layhahdaa meelahan libiya iyo suudan ba ku badan yahay xujaajta somaliba na ka dhigi jira bahal weynoo cada waaweyn weyo maroodibu hoosta oga egyahay afka yuubana dhurwaaba oga egyahay meelahan hadda waxay ka soo saaraan xadiiqat alxayawaanaas yaan ku arkaa iyagoo ka soo saara wasaa'il iclaamka lakin asagoo noola meel socdaan weli ma arag dinaasuurka ma ah soomaaliya igu sheegaade or saan u garan maayo Eh, wafkaasa ado ah. baalkaas wey waa doqon kaa dhaqaaqi maayo carar ma yaqaano lugta kugu dhufan oo madaxu kugu qaniini oo meelu kugu deyn ma jiraan madax ku tibay dhi jireen soomaalidu saasuu u yuuban yahay oo qaar qaar dhawaa buu le laakiin waa maroodi meel taagan oo aad yuuban mana gaalo maanta dhw ordi or dheerna ma laha laba kun oo kilomitr bu ku cagta hadhi maayo ilaa ku dilana ku dayn maayo marka wuxuu agga jur'ada iyo waqaaxada waa inaad noqoto midnaaan samrin wuxuu ihi xagga samir la'aanta iyo kafaadaysiga eh, eh, fursadaha waa inad noqoto lukadi'bi wuxuu ihi idaa ya'isa min jihatin haara min jihatin ukra yaydu waa la yaqaanaa way isku kaadaya hadday ku kari wada dhan kale kaasoo soo werin maanta way dhinacu kaa geli meesha waan ku naga dhaqaajee ma taqaano xaggaad kaga dhici xaggay ka iman ma dhaqaaqdo wuxuu yidhi xagga eh, furaska sida looga faa'idaysto waa inuu noqobo ninka mujaahidka ka diig diiq digaagta ninkuu doonaya inuu ka farxasho maanta u dhaqaaqi maayo qorqordhaas u yeryeri maanta dhan uu isku day way carri uu daba taagnaani ilaa xisaabtiisa uu oobsado dhaqaaqi maayo qorqordhaasuu kan maanta dhan waxaan jiri buu ugu yeeri qori buu qadqaadi way u iman marcanseedsa buu u qaadi maantaba day maayo marka lama rabo inaad <laughs> waa inaad furaska maraba cafiyin buuri xillan buu gaadi hore ugu beedi diiq waa taqaanaa adu wuxuu xikmooyin noocaasa oo la yaqaanu lahaa oo aad u qiimo badan ayuu lahaa waxaa ka mid ah hawlihiisa ay culamada aad u soo guuriyeen nin ay isagu saaxiibo ahaayeen baa wuxuu ku yidhi boqor reer ruum ah mise mise reer faris ba ama turki inu aban malinaya jacba wehel la odhan jiray oo muslimiin maxaabiisa ah haystay waddankaana waxaa laga heli jiray farda aad u qiimo badan baa laga heli jiray oo muslimiinta ka so iibsan jireen ninkan marka muslimkii boqorkaasa ah xidhiir lahaa axmedba wuxuu ku yidhi ibnu isxaaq asuramaani markaad boqorka aadayso iisoo sheeg waa ku raacahayaan idan laba magaan ay kala joogaan waraaq buu qor wuxu maanta waan baxaya iima wadaga raacaysa axmedow axmed waa lugeeyey ninka saxiibka u tegey boqorkiiba wada tageen boqorkii marka loo tago muslimiintu ay u tagaan dhoolatas iyo munaawaraad buu samayn jiray oo dadku waabsan jiray maalinka dambe markuu wadaadkii ka gatay fardihiisii iyo dad muslimiin uu ka soo furtay yuxugu dhoolatasu ku sameeye markaasuu nin wuxuu keenay la yidhaahdo yucaddu lialfi farisin nin wuxuu keenay boqorka u lahaayo gaal wuxuu yihi ninkan kun nin buu dhigmaa idan muslimkan wuxuu yaqaanaa afka gaaladan qolyahan wuu yaqaan lakin axmed isagu ma yaqaan axmed wuxuu yihi war ninkan muxuu leeyahay adigan saaxiibkaya wuxuu leeyay bu ninkan meeshuu maranhaya baytamaya feedhaha weyn kun nin keligii baa ku filan markan ha ballanka ilaahay saacad baan ku marhayaa markan boqorka wuxuu muxuu leeyay wiilkan wuxuu i ninka haddii lagu sii daayo saacadii la taagnan maayo wuxuu kan maxal khamra saac buu xanuunsan yahay buu axmed isxaaq ma nin miir qabaa mise waa nin xanuunsan waa laga yaaba inuu saqaansan yahay buui laakiin hadduu waxas ku haya berri baan bannaanka tegaynaa bur oon faradiya keenaynaa isna faras loo dhiibaya hadduu waxska qabanayo oo bal aana fiirina wuxuu isku daayay maalinkii dambe axmed loo keeno burkiisibuu wataa burkii labaatan kiilo wataa waad garanaysaa ma dhiga burka asaga seefualka burkan maba dhigaba lann mogta seeftu marba iska abmaba burki laakiin waa culus waa lisdeed toban kilo ama sagaaliy toban kilo marka seef ma jabiso wax karana ma jiraan waa dhagax waa tib dhanta tibna abaysaa tibta ataa ma dhanno tibtu markay badan waa saddex kiilo wey ama afar kiilo badnaan shan kiilo wey tibteenna ugu culus haween qaadaan waa taqaanaa sideed iyo toban kilo waa litr labaatan litr oo biyaa wey banaanka loo geeyey marka wuxuu damcay inaan la sirino wuxuu la fogaaday markii bananka laskula baxay buu u cararay u cararay markuu kala fogaaday ciidankii yuu ku horiyey meel buu dhigay faraskana wuu ka qaatay wuuna u sheegay wuxuu ninkaa berri waan dili doonaa nin yahow sii carar adigu ciidankaada iyo eh, iyo faraskaada iyo iyo waxaad iibsatoona la tag fogow waddan islaam markaad gasho baa ninkaa dili doonaa ninkii baa ayarka gowracay faraskiisi buu qaatay wuu tegey waxaa la maqlay ninkii jacbaweeye u watay ilaa kun buu u dhigmaa inuu daqiiqada ninkii la taagan axmed o gabrac kontan nin oo farisiin oo raggii ninkaa u haystay ugu sarraysay baa loo soo diray markuu ogaaday in la soo daba socdo yuu meel yaroo buur oo luuqu iskugu leexiye rag kontonkaa ah. markay dhaafeen waa meel ciido xaggan ooma leexan kartid buu gadaal ka soo galay burkii oola baxay afartan iyo sagaal buu dilay afartan iyo sagaal kontan bay ahan afartan iyo sagaal bay kii kale u qabtay dhaguu ka jeeray iyo timi ka rd warge jabawahi nijaaska soo dira idan waa kontan raggu gaada dilay ninka hore ee qaangaadhkaayuu dilay iyo afartan iyo sagaal la soo diray iyo halna uu sii daayey waagi dambe markuu waa yeelay laba sana kadib ayuu waxaa ku laabtay ninkii baa ku laabtay ninku saaxibad ahay wuxuu ninkii waaga aad keentay ee rag kontankaa ah aan muslimiin badan ku baabiyey maray muxuu ahaa majinba mise insiba muxuu ahaa ninka waxaa la yidhahda axmed ibn isxaaq asurmaari war in kaar qaba maalin koro ninkuu ii yimi maxaad igu sheegi weyday buur boqol farasna waan siin lahaa toban kunoo neef arina waan siin lahaa buur ninkaa waa aqaana magaciisa soo gaari inuu balaayo qaba raggan iskiimo lugooyeen buur suxun baad ii gashay almiyan laba sana kadibna axmed wuu dhintay raxmatullah calayhi markaasuu markuu dhimanay wuxuu yidhi hadaanan ka baqaynin burkaygan kun nin baan mubaaras ahaan ku dilay buur burkan ma aha kale dagaal aan ku dhex dilay kun nin alfa turkiyin baan ku dilay buur burkan haddaanan ka baqaya inay bidc noqoto halala baa odhan laaba markaan dhimanhayo bog halii geliyo saan ilaahay subxana wa taala hadhow ugu xisaabtan ilaah labaatan kiilo wey saar horta laftigiisa saaran dhaho miisaanka saar lakin waxaan ka baqayaaba inay bidc noqoto oy dadka qaarka igaga dayan caalim baaha mujaahida ah oo faqiiha oo muxadid ah faris balaa ka dhacdana wa ahaa ninkaas marka bukhaari inuu dhaho muslimiinta ma soo mar wax lamid ah hortii wey ayib ninkaa way ninka meesha ku jiray nin dheldheela ma ah iska ilaaliya xadaثna <clears throat> أحmed بن إسحاaq بن xuseين الsurmari qاala xadaثna yaحya بن xamaad بn abi زiyaad ثiqة kaثير الxadيiث xadaثna abu cawاnaةa alوضاح بن cabd لlah الأshkuri can cاasim بn kulaybi qaal xadaثnii سhayl ibn dirاع maqbul bu le xaafidku lakin sida raajixa waa xasan xadيiث taabici kabiiro weeye jarxi iyo tacdiilna midna looma hayo laakiin maadaama ninku noocaasoo kale uu yahay waxaan leenahay waa xasan xadiid qaala wuxuu uhi samictu abaa yaziidin ayaan maqlay aw macn ibni yaziid abaa yaziidku waa kunyadii macn ibni yaziid saxaabigaa taqaaneen laka maa anfaqta yaa yaziid walaka maa akhadta yaa macan garkii ninkii loo xukumi jiro wey ana nabiy allahi sal ly slam qaala wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid a ijtamicuu ku kulma fii masaajidikum muslimiintu wallada wuxuu koox kasta mawla ceeliya masaajidkeeda haskugu tagto bal waxbaa idiin sheegahaya diinta wax laga barahaya wa kullama ijtamaca qawmun mar kastoy qole ururaan isu yimaadaan falyudinuunii ha ogeysiiyeen yani yuclimuunii min aladaan wahuwa aliclaam falyudinuunii ha iisu sheegeen markaad kooxdu kulantaba ama ururtaba nabi maxamedo diyaar bannahay nahay dhaha iisu sheega waa idin imanayahay faataana nabigu waa noo yimid awala man ataa cidduu u taga dadka u horreya ahayn bu le saxaabigan eh, macnu yaziid ah qaba'ilkii muslimiinta ah ee masaajida ku kulmay qoyska u horreeyey intay urureen nabigu u yimid baan ahayn buui fajalasa nabigu waa nala fadhiistay fatakallama waxaa hadlay oo istaaga goobtiisa dhaqan ahayd cinda alcarab mutakallimun mina nin afqabeen ah oo annaga naga tirsan baa istaagay uma qaala ninkii wuxuu yidhi ina alxamda lilah mahad ilaahay bay u sugnaatay subxaanahu wa tacaala alladii allaha laysa uusan ahaanin lilxamdi mahadi duunahu asaga sokadii maqsadu meel loo qasto ayb meel mahad looga qasto ama la mahadiyo oo rabbi subxaana watacala ka sokaysa ma jiro mahado dhan rabbaa mudan wey alladii allah subxaana watacaala tacaala laysa u ahanin lilxamdi mahadda iyo mahadintu duunahu alla sokaday maqsadun meel loo qasto yani meel mahad lala aadon rabbi ahayn ma jirto walaa waraa'ahu wax ka dambeeyana uusan jirin manfadun meel laga baxo ayib ilaahay meel loo dhaafo oo mahad loo doontana ma jirto intaasuu isdaba dhigay alxamdulilah baa kugu filan mogta alxamdu lilahi aladii laysa lilxamdi duunahu maqsad walaa wara waxaa weya warbadni wey nabiga tiibuu dhibsaday faqadiba nabigu waa cadhooday nabigu waa korsaday arrintaa faqaama waba istaageenna waa ka kacayba fadhiga goobtuubu iskaaga kacay rasuulku fatalaawamna waanu iscanaanay waanu iscunnay baynana war in kaar qabe maxaa ku ijtihaajiyey iyagabaa isgalay rasuulkaaba ku ballamiyey nag naftan maa maxaa waxaa ku geliyey haddii rasulka waa soo dhaweynaya maxaa bi'iyey raggii waa las imaaray ismaar bale waa las cunay faqulla waxaanu nihi baale markaa las caanaanhaya aataanaa nabigu waa noo yimid nasiibadnideenna marka hore awala man ataa dadkii u horreeye nabigu la soo fadhiistay ee u yimid baynu ahayn fadahaba nabigu wuxuu ahay markuu xanaaqay ilaa masjidin aakhara masaajid kale nabigu tegay oo ay dad kale ku kulmeen fajalasa fiihi rasulku waa fadhiistay faataynahu waan ka daba tagnay nabi kawaa naharin nabi maxamed haddee akhyaare waxaysan foofsanin baa usoo soo xaroodee ninka hawsha kumaanu ogeyn asagun baa nantocsaday waa saban xidh ayb waa in mogtahay curdaan la bixiyo hmm. fakallamnaahu rasuulku waa la hadalay fajaaa macana waana soo raac waana soo raac nabg sal sl waana soo raacay faqacada wuu fadhiistay nabigu fii majlisi goobtii hor markore u fadhiyey ee uu ka cadhooday yuu nabigu fadhiistay aw qariiban min majlisi ama fadhigiisa hore meel u dhow uu fadhiistay uma qaala markaasu nabig wuxuu yidhi alxamdu lilahi aladii maa shaaa jacala bayna yaday allah waxaa mahad mudan wuxuu doona hortiisa keena wamaa shaa wuxuu doonana jacala khalfahu gadaal geeya bimacnaa faraha ka qaado tuuraw oon danaynin ciduu doonahaya ilaahay subxaana wa tacala kor u qaada wa ina min albayaani sixraa bayaanna fasaaxada waxaa ka mid a qayb sixiroo qalbiga duubsato maanka cadda idan idan ninkii baa kamid ragga afqabeenka ninka dayan ka xanaaqaa kamid takalufka badan laska daay uma amarana nabigu waan amray diintii buuna amray wa callamana wuxuu rabiba rabig wax naga baray idan bukhaari wuxuu ka rabaa in hawlahaas laska daaya in baab waxaan kusoo jiray baabu kasrat alkalaam tii baan kusoo jiray baabu tamani tamanigii u baab yahay ayib tamani ayuu baab yahay xadaanaa khaalid bn makhlad alqatawaani dhowr kor baynu baabkan oo kale soo mar qaala xadaثana sulaymaan ibn bilaal الtaymi qaala xadaثana yaxya bn saciid alansaari qaala samictu cabdالlahi bni caamir bn rabicata الtaabiciي اljaliil yaquul qaala caaisha caaisha waxay leedahay ariqa الnabiyu nabi maxamed habeen soo jeeday daata leylatin habeen habeenah ka mida nabigu habeen buu seexan waaya wuu soo jeeday xoguu col iyo ciidama laga baqayo madiina inay ciidamo soo ga waagi hore la tabaryadaabay ahayd nabigu marka wuxuu ka baqaya intuu iska sexo in muslimiinta lasoo weeraro ama dhinac lagaga yimaado nabigu marka wuxuu ahaa waardi bu haya wuu soo jeed faqaala wuxuu yihi layta rajula saalixan min asxaabii yajiiunii fayaxrusni leyla layta rajulan allamuu nin saalixan wanaagsan oo min asxaabii ka mida saaxiibada yajiini mu yimaado alla nin wanaagsan oo ahlu khayr oo qiimo badan muu ii yimaado fayaxrusni iyo ilaaliyo alleylata caawa ahalkayga iyo axaabada iyo muslimiinta ilaaliyo id isla markaaba samicna waxaanu maqlay markuu rasuulku intaa yidhiba sawta asilaaxi hub shanqadhii sababta markuu ninku qabto oo gaashaankii wato way shanqadhi idan ninka markuu ruux caadigaaba soo shanqadhibo dharkiisaaba shanqadhi idan nin marka bir iyo qalab wato waxaa u male wuu shanqadhahaya idan nin shanqadhii baanu maqlay hadamcolki laga cabsanhayeyba mise wuxuu nabigu quudareeyey oo ilaahay subxana watacala soo dejiyeyba faqaana wuxu uhi man haada waa kuwa ninkan shalablaynhaya qiila waxaa la yidhi sacdun wey sacd ibn waqaas yaa rasuula allah nabi wuxuu ihi maxaad soo doontay danteelaga amminka rabeenka kala barhkaa nabi maxamed waxaan u soo kacay caawa inaan waardi kaa qaado iska seexo kuwan o dhan ba anaa ku filan caawa anaa wareegahaya roondada caawa anaa ku qoran seexo jitu waan imid axrustuka inaan ku ilaaliyo fanaama nabigu waa seexday anab sal slm xataa samicna ilaa aanu maqalay khaiitahu nabiga khuuradiisii aanu maqalnay idan waxaa weeyaan antaasidanu inaad wax khayra ama saa ma ii noqotaa tiraad wax dhiba ma laha haddaysan ahayn waxaan sharciyan bannaanayn rasuulka sal slm caado u lahaa dadka khuuriyu ahaa dad baa marka iska dhacaan inuu meesha ruux jiifay inkaada kala geli ruuxna wuu yar khuurinaya ayb wadaadana waxay dhaheen khuurada weyn iyo howlahaas waa rujuula ku jirta xoogu raganimaa ku jirta inaad ka neebsato waxay leeyiin xoogow unuusa dumarnimaa kuu jirtay dheh dumarkan khuurino aayar iska neebsadee ninku waa inuu shanqaro ama meesha in aar iyo libax meesha jifa la ogaado xaggaas wadaadaa ka wareegay <laughs> laakiin dhib ma laha dhib ma baabu maa yaquulu dumar khuuriyaa jira sheekh baashu waa wuxuu <laughs> waa khilqi wey ayib nimanka le dumar khuuriyaa jira waxay leeyihiin xataa dumarka khuurinhaya waxaa ku badan harmoon ama canaasirta ragga ku fara badan ruux codka dhubaan niiqniiqlaha ninka ah xogo unusa waxaa ku jira hormoon cunsur dumar baa meel kaga jira waxyaaba badan bay istaan mar hawlahaas waa khilqi ilaahay loo bixi maayo baabu maa yuqaalu lirajuli washayi huwa baxrun baabu maa yuqaal waxaa loo yidhahdo lirajuli iyo washay nin ama ruux bini aadam ah ama neef xoola ama adduunye ama daabad inaad dhihi karto baxr waa bad ruuxan bad weeye walfaras baa ii qoran aniga washay baa ii qoran walfaras buu idin raaciye صحيح طيب حدثنا آدم بن إياس العسقلاني الثقة الحافظ قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي سمعت أنس بن مالك يقول كان فزع بالمدينة كان وحاءها فزع أرقدح بأها بالمدينة مدينة حقوق قيلاء يلا سو شيء ولبا حق حيرتها يا عيدا يا لغو شيء درين يا لغو شيء طيب fastacaara الnabiyu nabi maxamed wuxuu soo ergeystay farasan liabi طalxata faras jabuug ah oo markoo lagu tilmaamay xoogo inuusan dheeraynin xaggana aan in la fulaan ogolayn yuu nabigu leeda fulay cadaysama ku fulay isagoo koor la-aan nabigu tunka ku dhegay waana faras ninkii asagoon koorihiisii haween loogu dayan faninhayo wey oo ku dilahayaba dilhayaba fardafuul bu ah fastacaala nabiyu farasan liabi alxata walaa marka farasi jilcisanoo wuxuu dhaqaajin kara jirin lama doonayo ayib ninku waa nin adag oo meeshii lagu aadiya qaban kara ayib nabigu sal l slam iyo dagaalka waxqabadka xukumka cilmiga dhankastamuslimiinta saxaban iyaga saas ahaayeen taabiciintu waxay dhaheen markay aan intaan duullo aan reer room iyo turkiyiin iyo balaayo ku duullo oo intaan ciidanka fiidan toban saxaabi ama boqol saxaabi laga hel ciidanka kubaankunka bes inaan maalinkaa guuriy waan ogaan jira le iyagaa lagu gaban jiray waayo la siddeetan jira lagu gabanaya ragaa murqaguusko dhan saxaabada ku gabanaya idan waxaa raba wadaaduhu inay caamada khayr kasta uga horeeyaan laakiin saad u socoteenba waxay noqotay in la aha wadaadka dhimay hmm. mid caamaya wadaad show raashin qaxooti lagu qaybinay soo qaatay meelaha utaanka ka dhacda lagu yidhi anuma sheegin idinkaa garanayo raashiinay maal la baboobay ba xoogow su wadaad karartay wax oo yar dhib badan yaa mid odaya bir oo la baxay dhig buuri malagaabaa galay iska dhig raashinka war adeer iga lex war raashinka dhig ballamka ilaahay malagaabaa galay waa nafta yartaas ku qoonsan iskaga carab buuri dhig raashinka markuu odayga la kari waayobu laba feer ku dhacay duq waa dhacay burka meesha iyo la soo galgalanaya barka adooga alla cadaab buui wadaad baa muda ninba igu noday bui wadaad baan moodahaye ninba igu noday bu ara ka a ragga waa in la iska intay ragannimada iyo waxqabadko dhan kaa fogeeyeen bay xoraa iyaguna wax maamulaan anigu diinta ma aqaana waxay la tahay bu waxay la tahay ka soconaysaa adaan diinta aqooni maxaa hawsha ku geliyey ayib muslimiinta taa waxaa keenay idinka jaaniskiinni iyo qaybtiinni iyo cadkiinni iyo qaybtaad kulahaydeen lahaydeen noolashoo dhan baad idinku hoos ka marteen haddii xubinkaada markaa adigu hoos ka marto nin baa qaadan waa saas ayib yuqaalu lahu waxaa loodhan jiray faraska almanduub manduub baa loodhan jiray kii la doortay farakiba rasuulkaa fuulay falamaa rajaca markuu rasuulku soo laabta qaala wuxuu yidhi maa ra'aynaa min shay wax dhiba maana arag yacni wax dareena ah ama ciidan ama col ah maanan arag wa in wajadnaahu waxaanu helay faraska aad sheegayseenay waa jawga ad lahaydeen la baxran bad wey yani baxarku waxa w waa dheereeya aras bad wuxoo dhan buu dhaafay farasku ma dheeraynayn nabi maxamed baa ku dheereeyey nabi baa saaran oranna dee abu alxa iyo saxaabi caadi a saara haddaa nabi maxamed oo alaabkaa ku rakiban tahay baa rafubay faras marsaas uga dheerey imise rtjiguga dhaqaaqiyo nabigu ul ku dhuftay bismi oo ka dheeray kii jaabir rtwa cabdillahi bin cumar lahaa madax caaisho lahayd wixii la kari nabiga loo dhiibi jiray ama ulbu qud ka siin jiray ama bismilah bubaal bu noqon jiray ayib dameerti yareeda xaliima sacdiya wx ku waa garanaysa isagoo nabiba noqoninba oo yar ayib oo xaqiiqatu nubuwa aysan ku qumin faraskii dameer yaroo dhaqaaqi way wayoo sakaraada oo xaliima ka rafaadiyey markii nabiga la saaray dameer o dhan buu dhaafay ayib hashii laga waayey caddays way magowey dhiilkaasaa loo gelinayay bilo dhan ilaa uu nabigu ka soo tegay baabu darb buu baab yahay marka wixii aad ammaanayso dhib ma laha lagu dhihi maayo wadaado maad ka daysid beenta waa sidee waxaan waa faras waa rati waa baabuur bad ma aha waxaa weyaan sarbeeb er, erayo waxaa jira majaaz ahaan iyo kinaaya ahaan iyo isticaaraan kaga qiimo badan in xaqiiqiisa la tilmaamo farasku waa dheereeyaa waxaa ka wanaagsan oo ka quruxsan bad weeye baabkiisa lama geli karo ayib baabu darbi cala laxni buu baab yahay in carruurta lagu qanaca laxniga waxay jebin hayaan ama madax kaga istaagaan in laga sa carabka usha laxawdiyo hoosta laga geliyo xadaثna abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaثna sufyaan aلthawri can cubaydillaah ibni cumar cubaydillaah waa ninkii ibn xabs ibn xabs ibn caasim ibn cabdlah bn cumar ibn khaaab ahaa wey garanaysan iqada ahayn dhowr kor soo maray can naaficin qaal kaana bnu cumara ibn cumar wuxuu ahaa yadribu kay garaaca waladahu caruurtiisa cala alaxni carab xumada laaxinkuu ku garaaci jiray uu ka tixi jiray ama mid kelimada sidii loogu dhawaaqa ha noqdo ama icraabka ha noqdo carabkaa ruux laga toosinaya waa in la afbara wey maxaa yel hadhow wuu la soo istaaga waxaan jirin waa in layska hubsado xadaثna muسى بن ismاعيiل التbudki qاal xadaثna xmاad بن سلمة عan kaثيir abi mحamed kaثيir abi mحamed الbصrي iبn xibaan wuxuu ku sheega iqaadkiisa xaafidkuna wuxuu leya waa maqbul ninka asaga ah can cabdiلرaحmaan ibn cajlaan majhuul xaal baa loo badanya laakiin xasn xadiiث inu yahay baa xoog badan mara cumar بن khطاab radي الlahu tacaalى canhu birajulayni buu soo maray sayidina cumar ba wuxuu soo maray laba ninoo toog dhisanaya niman toog baran haya oo meel shiishahaya yar miyaan faqaala axaduhuma midkood baa wuxuu yidhi labada nin aakhari kii kale wuxuu ku yidhi asabta waad la heshay asabta oo siin la akriyo bisiin asabta waad la heshay buuri faqaala cumar wuxuu yidhi suuءu laxni ashaddu min suuءi ramy yani laxniga xun ayaa ka daran oo ka liita toogxumadaada war asabta dhowsaad akri bisaad siin ma aha asabta maxay tahay bur eega toos garba qabtaaye toban libadoo la gafa noo dhan intaas ku joogsan lahayd ayb suu laxni ashaddu min suu rami toogxumada iyo ganadxumada waxaa ka daran laxniga ka daran wey waa sidii xerigu yidhi hooyada munaadii mudaafka godaysa wadnaha ka qabtay bubeer ka qabtay ballanka aan kula booqanaynin bu laba xero oo mid hooyadii wadnaha laga qabtay markaasuu heblow hooyada maanta xanuunsan oog faataxooyin aan kuso akrinay yaasiime iyo sudani inakeeb xagee laga haya wadnaha laga haya bal lamka inaan kuu raacayno war maxaa jira munaadihi mudaafka ay diraysa wadnaha ka haya wax kale ma hay ala yaa rasuulullaahi ala xabiibullahi bay dhihi jirta munaadi mudaafkana ajrub wax ku batay in la kor dhabo ayib yaa rasuulallaahi la yihahdo ya rasuula la yihahdo aan rasuulo la dhihin xabiiba xabiibo bay dhihi jirta idan wuxuu hi munaadihi mudaafka ahaa ay godaysay baa wadnaha kala goyey bu wax kale ma hayo orad adta ku raaci maayo ضaciif اlisnaad bu sheekh lakin waa xasan ligayri xadiiku waa xasan ligayri shawaahid fara badanna wuu leeyahay xadiikuna waa xasan wey insha allah baab الrajuli yaquul laysa bishayin wuxuu baab yahay inaad odhan karto laysa bishayin waxa waxba kama jiraan waxba ma aha wahuwa yuriidu asagoo u jeeda anahu laysa bixaqin waxaad dhihi shaygaa laysa bishay waxba ma ah waxba yahay wey waxba yahay waxaad oga jeedaa yani xaq ma ah waa baail baad oga jeedaa xadaثna أحmed بن صالح أbu jacفر الmsrي الثقة الxاaفظ xadaثna cambasة بن khاalد بn akhi yunis ibn يزيid yunis ibn يزيid wiil adeer u yahay wy adeerkii wey can ibni شhahاabi qaal أkhbaranii yaحyى ibn curwaة بن زubayr ثiqة أw صaduuq أnahu samica curwaة بن زubayri yaquul qaalat caaئiشhaةu caaئiشha waxay tiri زawji الnabiyi nabiga xaaskiisa ahayd sa'ala naasun dad baa waxay weydiiyeen annabiya rasuulkay weydiiyeen can ilkuhaani aw can ilkahaani ninka waxsheegga ah xidigyaha iyo waxsheegga iyo caraabka kullu man yadaci cilma alghayb wey akhbaar alghayb ba wax ka hayaa indhahaas ku qabanaya dadka sidaa kharibaaye fooxa ku tuuraaye ama ayaasha kuu wareejinaya ama ciddadaada feeri ku odhanay ayib ama ninkii baan weli iman beri ku soo noqda war ma hayo ayib kuwaas wey kaahin waa la yaqaanaa faqaala lahum nabig wuxuu ku uhi laysuu bishayin laysuu calaa shay waqaalat alyahuud laysat الnasaara calى shay waqaalat الnasaara laysat alyahuudu calى shay yani calى xaqin wey kulli calى bail waa isnadinayaan nab wuxuu laysuu ma ahaanin nimankaa kuhaantad sheegteen bishayin bixaqin baadil waba ma ah waxay hayaan lama arko faqaaluu waxay dhhen yaa rasuula rasuulka ilaah fainahum ayagu yuxadituuna waxay sheegahayaan bishayin mar bay war sheegi yakuunu xaqan xaq noqon haya haddee see wey nabi maxamed mararba intuu wax sheego waxbaa dhici doona berri saasay noqon doontaa heblaayo wiil bay leli doontaa geli reebel waa la soo heli doonaa baabuurkii hebel hebel baa marbay xoogo intay sheegaan run noqotay nabi maxamedow intaa dhabta xagee ka timid intaa dhabta xagee ka soo gashay idan waa ishkaal meesha ku jir nabig waa ka saxaya faqaala nabi rasulku wuxuu yidhi tilka alkelimatu midda ayada ah waa weedh oo min alxaqi xaq ah kelime xaq ah weeye marka la xukumaya ay malaa'igtu sheekaysanayaan samaa dunyaa ay joogaan ama warka intay isfurfuraan xadiidka saxiixaynka xadid abu hurayra kheyrkiiba intay isfurfuraan iskorkoraan bay waxay dhegaysanayaan akhbaarta malaa'igtaa ka sheekaysanaysa ilaahay maanta waxaasaa la xukumay sanadka intaasaa dhiman doonta waxaasaa dhici doona wararkaasa soo xadahaya markaasaa gantaalo lagala daalaya kurus misrs lagala daalaya baaba ahaya qaybbaa baxsan qaybna way guban intii baxsatay baa xoogu la carar tilka middaa ayadaa waxaa weye xaqeed sheegtayna alkelimatu min alxaqi wey yakhtafuha waxaa soo dafa ashaydaanu shaydaankaa soo dafa bisamci buu ku dafaa fayuqarqiruhu markaasuu ku sugi ku celcelin yuradid calayh wey intiibu ku celcelin toban jeer buu sheegi wey intiibu ku celcelin ku celcelin biudunay weliyihi yacalkiisa dhegihiisa insiga la shaqaysta jinka ee jinku ay ku shaqaystaan kaasay ku akhrinayaan intay ugu celinayaan inta xaqa ahayd baa lagu celcelin fa yuqarqiruhu shaydaanka wuxuu ku celcelin kelimadu uu soo eexaday biudunay weliyihi gacalkiisoo insiga dhegihiisu ku celcelin wey ka qarqarati dajaaja siday digaagta oga qubqubsiisoo kale diadsoo qowqow wax kama siiso saasoo kale ugu celin wey ku celeli maanta ku celi ku sheeg ku sheeg intii buu dhegta ku qaban wey kii la shaqaysanaya jinka fayakhliطuuna waxay ku darayaan fiihi eh, kelimadii xaq ahayd biakara min miati kadba boqol beenood wax ka badan bay ku darahayaan idan boqol iyo konton beenood oo in yaro xaqa ay ku jirto hal kelima xaqa ay sheegahayaan idan boqol beenood markay ku marto ay ku marto oo toban sanoo been aad daldalaysa hal maalin baad run sheegi maalinkaad run sheegtayd xoogog aad la soo kuftay bay dadka raacayaan hay maalin bus intaasa la sheegi soddonka sanada beenta iyo xaaraanta la sheegi maayo ila shaydaan iyo balaa dadka kabagelinaysay saasu yidhiho way dhacday intaan baa la soo gudbinaya shaydaan baa wata idan iska ilaaya waba waxba ma hayaan yaan loo tegey ninka u taga ee wax weydiiya saadiisa la aqbali maayo ninkii rumeeya waaba kaafir bilah alcadimu iska ilaaliyaale baab اlmacaarid baab اlmacaarid sarbeebyadu baab yahay sarbeebtii ayuu baab yahay ama duurxulkii waxaa tiradaba ama tawriyadii xadaثna aadam بn iyaasi qaala xadaثna shucbaة can haabit اlbunani can anas bni maliki qaal kaana rasuul الlah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa fii masiirin lahu socdaal ku jiray buu socday fii masiirin lahu fii safarin lah fii masiirati waday haye waa socdeen faxadaa waxaa geraray alxaadi ninkii geeraarhay geela marka la kaxaynaye la socdo ninka xoogow geela u heesee wada wey geel marka loo heesay ee cagta dhulka loogu dhuftay xoogow iskugu aadiye waqulqulahaya daylka intuu kusiiyusaa keenada uu kugu istaagahaya kabuu kaa goynaya haddii laakiin xoogo lagu sii deyni maanta keenadu jiidan hogaanku dhufan soconba maayan allahuma inaad siga reer barigo kale aad furu ma aqan gobolahaas dhexe iyo mudug iyo galbeed barigaas iyo iyo xataa doollo meelaan ku arkay waan la yaabay riti keenaysan oo furuurta intii laga xidhay hogaanka lagula xidhay meelaha qaarkood riti furuurta la xidhay oo lagu xibto xabad baa kugu dhic hmm. ya dacay ma aha ritigiisu intii la keenay in la hogaamiyaan naqaana ma ogtahay faruurtiisan baa xadhig yar lagu xidhay oo lagu dhuucin kaas faruurta saa usoo gu'i xadhiggaa dhuuban baa hogaanka lagula xidhay ritigu marka korba deelka oma deelku siinaya halkaasaa ma dhihi karo madaxa kor ma qaadan karo degilkiisa yaa tunka kaa saar saasuu ku duba ordahaya ya ah, sbiidkiisa la dheeranaya de dhamertigeed farunti go'day qolya regeela waxaa jira dhaaldhaalaco aad inay caabudaan ku dhawo qolya haday ku argi lahaayeen waxaa mayna xabadun kugu dhufan lahay marmal ayib almuhim geelu marka loo hayso xataa markuu biyaha cabaaye uu ceelka joogo biyuhu ka cabaa aad buu baasha u jecelyahay uxada waxaa marka geraaray wey ama heese waa ta alxaadi xudaagu waa gabayga yarka xogoo maansada loo qaado xoolaha marka la waraabinayo iyo marka geela la kaxaynayo nasbi iyo xudaa iyo wainkaasa la yidhahda faqaala nabiy awrtii iyo geeli baas u socday aad buu u socday faqaala nab wuxuu ihi irfiq dhimri yaa anjasha anjashow geela u dhimri tartiib tooji baasha haweenkii saaraay wuxuu dhan bu geeli la buubay oo aad u zucli la cabsaday baa jeb gaadhi way xakaa magacii jireen bilkawaariir dhalooyinka iyo qarshooyinka naga jebin tartiib nabigu kawaaridta wuxuu ku jeedaa dumarka gabdhaha iyo haweenkii saaraa awrta iyo geela saaraa waynu soo marray xadaana alxasan idan muxuu ka rabaa ereyga kawaariir ah wuxuu sarbeeb ka yahay ama hadda magacyool u yahay afgobaadsi baa la yahada wuxuu u yahay haweenkii yaa anjasha way irfiq binnisaai hadduu nabigu odhan lahaa yani waa laga fiican yahay qawaariir idan dhala meel saaran saad u lahayd wey tartiib dad agga cufri ka geliso agga xogow kaga xashtood agga wa ka celisaad tartiib wadi lahayd idan gabdhaha waa qawaariir hajibina wey ayb idan inaysan hawl culus iyo waxaaso dhan aysan geli karin baa meesha ku jirta ilaahiga abuuray baa yaqaanee xadaana alxasan ibnu cumar ibnu shaqiiq aljarmi iqat imaam qaala xadaana muctamir bnu sulaymaan qaala abi aabbahay wuxuu yidhi sulaymaan ibnu tarkhan ataymi xadaanaa ibnu cumara ibnu cumar baa noo warramay can cumara aabbihii binu naga warramayaayo wuxuu idhi fii ma araa shaka abi muctamar wuxuu ku leeyahy saan filahayo shaku meesha ku iman doonaay aabbahay baa ku shakiyey xadaanaa ibnu cumar can cumar fii ma araa shaka abi aabbahay baa shakiyey buu leh ayib ninka fii ma araa le waxaa weeyaan muctamir aabbihiina da waa sulaymaan ibn tarkhan ataymi annahu qaala cumar ibnu cumar yidhi iyo inuu cumar yidhi aabbay ku shakisan yahay xasbu mri'in ruux waxaa kaga filan min akadibi been waxaa kaga filan an yuxadita inuu sheego ummadda u tabiyo bikulli maa samica wax kasta u maqlay inaad idaacad noqotaba maxaa la lahaa saasa lalahaa ood idaacad kasta ka soo wararto wax kastaba ad lagugu yimaado wax kastoo maqasho inaad sheegto been wey maxaa yeele waxaad maqlaysa boqolkiiba konton ama inta u badanba waa been bay u badanta kutrkutn layidhi iila waqaala waxaa la lahaa waxaan jirin adu waxaa tahay miya majmac اkhuscbalaad khuraafaat maxaa dhigaa ku geli ayib <clears throat> qaala wuxuu idhi wa fii ma ara saan qabo aan malaynayo qaala wuxuu ihi aabbahay qaala cumaru cumar wuxuu yidhi amaa fi macaaridi amaa fi lmacaarib sarbeebahu miisan ku sugnay maa yakfi muslima ruuxa muslima wax kaga filan alkadiba beenta kaga filan war sarbeebta iyo afgobaadsiga iyo duurxulka miyaysan kaaga fillayn hadallaha beentay cab saasay ila tahay saasaan moodayaa waa macquul waa dhici kartaa amaysan waxaasaa kugu filan warkaa cadae la soo boodayso eedan hubin iska ilaali wey ayb xadaثna aadam ibn iyaas qaala xadaثna shucba can qataada can muطarif bn cabd الlahi bn shakhiir qaala saxibtu cimraan bn xusein baan la saaxiiboon raacay ila اlbasrati waynu soo mar habeen dhoweyd min alkuufati ila albasra u raacay famaa ataa calayna nama soo marin buuri yowmun maa ilaa anshadana wuxuu noo tirinaya cimraan fiihi fi اlyowmi ashacra gabay noo tirinay gabaygu aad u xifdiyi jir murtadila wa qaala wuxuuna cimraan yidhi ina fii macaaridi اlkalaami hadalka kiisa sarbeebta ama duurxulka ama afgabaadsiga lamanduuxatun waasicnima eh, ku sugan can beenta lagaga leexdo waa meel beenta lagaga baxsado wey qolo lagu baxsadu leeh oon hadhowna lagugu qaban karin ayib baa diblomaasigaas su-aal adag la weydiinhayaa waxay waxaasa tiri ma xusuustu kaga baxaya ah. waa dhici karta lakin ma xusuusto maxaad dhihi waaya ma xusuusto ku idhi war xusuustaa been baad sheeg xusuusa baad dhihi yani waa waa jarakaboodale oo lagu gembinhaya idan waa in eryaha noocaasoo kale ah beenna aan kuu gelinayn xaqiiqa jirtan aad inkirayn aad la timaada la doonaya ayib laakiin yadu todo waa been bay ku dhisan tahay waxa diblomaasiga loo yaqaano hadda ama siyaasad loo yaqaano waa been go-an meel fadhida munaafiqnimo cad wey baabu ifshaaءi siri buu baab yahay xadaثanaa cabdullahi bnu saalix kaatib اleyt qaala xadaثanii muusa ibnu caliy laakiin waa ninkii in badan soo sheegnay ibnu culay baa raajixa muusa ibnu caliy baa dad badan akhriyaan laakiin waxaa mashhuura cinda almuxadisiin in yihahda xadaanaa muusa ibnu culay ibnu rabaax dhowrko dhan waxanu ku maran filaya inaan iskan laftigeennu muxuu ahaa ibnu caliy laakiin markii u horreysay inuu soo maray raawi inaan baraarjinaan malayn ibnu culay la odhanhayo <clears throat> muusa ibnu culay saduuqun rubba akhطa'a can abiihi oo culay ibnu rabaaxa ah, iqatu imaam can camr bni caasin qaal camr caas carab ragga u caqli badnaa buu ka mid ahaa duhaatulcarab rag loo yaqaanay buu ku jiray nin aad u maskax badan buu ahaa nin gaabanoo aad u maskax badan bu madax weyn oon wax dhaafayo jirin qaala wuxuu ihi cajibtu waxaan la yaab min arajuli ninka waxaan kala yaabanahay buu ruuxa muslimka yafiru min alqadari wahuwa muwaaqicu ruux baa maanta naftas ka bixiyo xarko xudoo fesdeo nafta ka bixi war qadarkii rabbi kuu qora marnaba ku sheegi maayo iska shaqaysan iyo nafta iska qaadin naftiisa kaa bixin cararka iyo qacni balaayadan hasku xaarin buu tartiib soconiyo maxaa yeele qadar waa kii ku qabanaya cajibtu min arajuli yafiru ka cararaya min alqadar wuxuu rabbi go'aamiyey qorsheeyey ee gooyey wa huwa muwaaqicu xaggana uu ku dhacayo oo asiibayo marna waad asiibi waad ku dhici uu kugu dhici xageed ka mari taa waa la yaab woy waxaad hubtay yaqiina ood rumaysan tahay haddana carartay naftu kaa baxdo kama bahan safka gal xabadda rid way ogtahay inaad dhiman doonto xilli baa le miya dhaafi ama badbood ama dhufays qod ama cirku xabadda lagugu talagala madaxay kaaga dhici haddaysan lagu qadarinna meel kastood ku dhacda halis kastood gasho waad ka badbaadaysa ayb marka wuxuu yihi qadarku wuxuu keenaya markaad aaminto geesnimu ku gelinaya yani waxyaabaha dadka muslimiinta caawinaya waxaa ka mid ah inay waxyaaba badan qabtaan dadkana ka caloadeeyaan waxaa ka mid ah iimaankay rumaysan yihin baa kow ah marka horaa rabbi kugu tarbiyeye rasuulkuna ku baray wuxuu rabbi kuu qadaray inuusan mar rabbi ku sheegeyn waxaan lagu qadarina marnaba kugu dhacayn waxaan lagu qadarna aadan helayn idan iska socow laakiin iimaanka noocaasi xooga badan marar badan nafta iyo shadhan baa ku dhaafin filinibaa kelyaha iyo ku boodahay daaqadaad ka baxaysaa adoo rumaysan <clears throat> waxaa kaloo la yaaba wa yara alqadaata saxarbu wuxuu ku arkaya fii cayni akhiihi waalkii ishiisa yani waalkii ishiisa ayuu ku arkaya saxar tifka cawsku ka qaadahaya qashinku ka qaadahaya wayadacu wuxuu ka tegi bui aljidca dogobka ayuu ka tegaya ama geedka weyn ee jirida ah fii caynihi ishiisu kaga tegi suma waxay dhihi jireen <laughs> maroodigay dhaheen takarta ka kala saaran bu arkaa ka saaran ma arko maasuna gacanku bafta ku hayan ka kalooda ka fiijinaya asagan way saaran tahay ayib wayara wuxuu ka tegahaya aljidca dogobka ama geedka weyn ee qodka ah ama aljidlaynu soo maray isagoo ah xadiika xadiid abi hurata mawquufan aw marfuuca waxaa kaloo la yaaba wayukhrij wuxuu saari addakina xiqdiga iyo urkutalladu ka saarhayaa min nafsi akhiii walaalkii walaalkiibu maanta dhowaanin oo waxaa ma samaynin iska daao walaalaha muslimiinta cafiy oo cuqdada u qaadinoo ruuxuu waa khaldamaaye cidaan allahaynba ushu waa ka dhacdaa iska cafiyo dul qaado waa yeel iska dhigo wax kas waa ku side asagoo laakiin waa buuxaa asagoo waa miinaysan yahay buui maantooda dadbu miino baaraya minada ka saaraya buui isagiibaa miinaysanba wayadacu dagina fii nafsihi asaga naftiisa xiqdi iyo balaa iskaga teg waa buuxaa indhuhus daba dhigahaya dadkana wuxuu leeyahy waa dad baan saafigaraynaya qodobka u muhiimsan hadda waa kay soo socda wamaa wadactu ma dejinin buui oo ma sheegin siri aniga sirtayda iyo waxaan qarsanayo cinda axadin ruux weligeys sarteeda uma sheegin buuri oo fallumtu marka aan ku canaanto calaa ifshaa'ihi faafintiisa sheegidiisa rux haddaan sir u sheego oo uu sheego weligey kuma qabsaninba u fiirsa caqliga intuu leeyahay nin aan sir u sheegay hebelo maxaad u sheegtay waad i kharibtay nin xun baa tahay waxbaan kugu aaminay dib damba haddaan kula hadlo alaa khaldan buu cumar ku leeyahy oo seed u khaldanahay wa kayfa aluumu seebaan u canaan buuri waqad diqtu bihi durcan buuri anaaba xajin waaye sen asagoo u haysan bu sirka ani aan haystay soo gaadhay anaa xajin waan la orday war heelow bale xogu yar kaalayba xagga naga fiiri adaa xajin waaye sida kaalida bay kuu qabato nafta ku qabato waad dhiibtay waad wareejisay asna way sii qaban asna ma xajin karo wuu sii wareejin adaaba hayn waaye sirtaada la fadhi dhiiday nafta ku qabatay asaga maad ku haysantaa caqliga xikmadda meesha ku jirta ma firso wa kayfa aluumuhu teeda noogu canaanan bur oo u qabsan sir uu saaxiibkay sheegay intaan u sheegay walxaal anigu qad diqtu an cidhiidyamay bihi bisiri darcan xagga laab ahaan anoona laabta iyo kalkaba ku haysan waaya naftu qabatay oo gudbiyey oday soomaaliyeed baan garanaya odhan jiray wuxuu asagoo xajin waayey ana ma xajin karo markuu la qabsado waxa u sheegto ruuxu sheegaya ruux u soo horrey u dhiibaya ba qabsado dhiibaya waxaad uga xajin waaya mana xajin kara maxaad anaa ku ii sheeg meel la fadhiiso laakiin haddaad soo gaadhsiiso caawo dhan tuulada way weli gaadhaysa malagaabaa galay <laughs> marka waa xikmad meesha ku jirta wey ayib baabu sukriyati buu baab yahay quursiga ama yasidii ama xaqiradu dadka la xaqiro wa qowli اllahi caza wajal wa qowl اllahi caza wajal laa yashar qowmu min qowm casaa an yakunuu khayra minhum laa yashar yuusan yasin ama quursana ama daraabin qowmun rag min qowmin qolyo kale muslimiinta ciddaba ha quursana wey inaad ogu liidata laga yaaba kulligood ba kaa fiican yihiin xadaثana ismaaciil ibn abi uways qaala xadaanii akhii abubakr in badan baynu soo mara waalki abubakr waxbuu ka wariya iyo abtigii maaligba can sulaymaan ibn bilaal ataymi can calqamata ibn abi calqama iqat imaam can ummihi hooyadii murjaana gabadheedaay wey gabadha murjaana ah ama mirjaana waxaa tiradaba ibn xibaan wuxuu leey waa iqa ninka loo yaqaano cijli fii taarikh itiqaadna wuxuu leeyahay taabiciyatun madaniyatun iqa adaha intooda kale waxay leeyihin waa majhuula lianna lama helin wax jarxiyey ama tacdiiliyey un labadaa wadaadoo tasaahul ku sheega aan ka ahayn laakiin maadaama ay tahay taabiciya kabiira tarwi can caaisha wa yarwi canha ibnuhaa haddana labadaa wada ay siqa yidhahdeen gabadhu siqa wey ama calaa aqali taqdiir xasanat alxadiid wey sheekh albaanina marar badan buu arrintaa maraa laakiin hadda sheekhu waa dacay sanadka qaala waxay tiri gabadhaasi mara rajulun caaisha ka warisa cafwan qaalad caaisha waxay tihi mara rajulu nin baa soo maray musaabun xanuunsan calaa niswatin dumar meel fadhiyuu soo maray oo iska sheekaysanaya fatadaaxaka nebiy way ku qosleen waa lagu maadaystay isagoo dhacdhacayuu soo maran isagoo xanuunsan way ku maadaysteen waa lagu qoslay ayib yaskharna bihi ayagoo quursanaya oo ruuxa asaga ku ciyaaray fa usiiba bacduhunna bartood baa la asiibay xanuunkii baa ayaga lagu asiibay rabbi inuu asaga ka wareejiyey ninkaada ku qoslayso eed ku wiirsanaysa eed ku maagtan rabbi intuu ka wareejiyo inuu adiga kugu wareejiso awood oma lah iska ilaali wey ayib <clears throat> marka hawshaa waa inaan aan isku dayin wey nin soomaaliyeed baa laba ninoo saaxiibo ah ee waxaa dhacday mid baa islaantiisa markay uur qaadaba wiil bay dhashaa midna islaamka soo guursadoo uur qaadaba gabar bay dhashaa labadu ninna waa saaxiibo nin baa wuxuu ihi markii dambe markay dhowr iyo toban gabdhood daba galeen kii kala xanaaqay oo wiilashu dhalahayeen markaasu wuxuu ihi war waxaan nacaskay on adii koor un gabadh la soo bodahay war annaga muudnoo dhib annaga wiil u dhalayne waa arrin dhacday weeye nagaa naqaanays kii maalinkii baa ugu dambeysay icba dhalmada maalinka ugu dambaysay kii gabdhaha lagu haysanaya waxaan wiil laga waay marka dambe waa arrin dhacdayoo jirta weeye oo goobjoogeeda lahayaa dama aha sheeko sheeko marka intaad wax ugu nicmada rabbiga ad u waxismoodaysan kartaa iska ila hawsha ayada hmm. <clears throat> baabu الtu'adati fi اlumuur wuxuu baab yahay in la kaadsado atu'ada in la kaadsado oo maxaan ku markaad arrimaha qabanayso aad ka fiirsato deg dega looma baahno <clears throat> sida haadi in loogu dhacaamaa baalaydi biyaha loogu dhacaama arrimaha la dooni maayo ka fiirso dhuux hawsha tad ruugto ood falanqayso ood lafagurto ood xaggi xag ka marto kadib adoo go-aan lama hawsha abaar sideed ma mooyeyna kaa socon mayso atarkaad kii horen sheegna caaisha xasan isnaad way atarka asaga ama saxiix wey sheekh waaba soo arartay waa kuseeshari xadaثna bشhr بن محamed الcabdi almarwزي cafwan almarwزي qaala أkhbarana cabdالlah بن mubaarak أkhbarana sacd ibn saciid alansaari yaح ibn saciid alansaari walaalkii wey yaح ibn saciid alansaari walaalkii wey waa mukhtalafun fiihi sheekh albani daciifadan meel wuxuu ku yihahda waa daciif ninkan silsiladan laakiin saxiixada laba kun sideed boqol toban afar wuxuu leeyahay waa mukhtalafun fiihi familhu xasan اlxadiiثi in sha allah xaafid bn xajarna wuxuu leeyahay waa saduuqun sayi اlxifdi axmedna waa daciifiyey nasaa-i wuxuu le laysa bilqawiy laakiin ibnu sacd fi طabaqat wuxuu le waa iqat qayl xadiiث waxaa kaloo tawfiiqiyey ibn maciin wuxuu leeyay waa saalix alxadiid ibn cadiyi fi lkaamil wuxuu leeyahay laa araa bixadiiثi ba'san huwa mustaqiim اlxadiid sidoo kale muslim waa xujaystay fii saxiixihi xadiid buu xujaystay weliba asagoo la infiraaday xadiidkii loodhan ahaa sum sita min shawaal asagaa la infiraaday shucba iyo sufyaanaan iyo walaalkii yaxnu saciid alansaarna way ka wariyaan bal muslim axaadiidu la infiraaday buu saxiixiya idan ninka noocaasa waa jabal idan xadiika in lagu daciifiyo ma ahan shekh ibrahim raxmatullah aleh waa ku daciifiyey qowlkiisaa labaad ee silsalada ayaana xoog badan ninkan calى aqali taqdiir waa xasanu اxadii ama waa saxiix اxadiid xata ida nfarada can الzuhriyi can rajuli min baliyin ka radiyin waa qabiila min qaba'il caraba nin reer beliye oo saxaabi ah weeye jahaaladu dhib ma laha jahalatu saxaba la tadur qaala saxaabiga wuxuu yidhi ataytu rasuul lah rasulka il baan u imid maca abi aabbahay anoo la socdo fanaaja abii duunii fanaaja wuxuu rasuulku la faqay oo la kooday abii aabbahay duunii nin yar buu ahaa ayib idan marka ama waalidkii wiilkiisu dhib ma laha kaa doonaa la faqi kartaa dhibba ma laha almuhim nabi maxamed odaygii waayeelkaabaa faqay wiilkii yarana waa laga xanqarsaday qaala wuxuu ihi wiilkii faqultu liabii aabbahay waxaan ku idhi maa qaala laka rasulka muxuu kugu yidhi aabba rasulka muxuu kuu sheegay oo in dad ahlo waxba kala qarsan maayaan qaala wuxuu yihi nabigu wuxuu igu yidhi idaa aradta haddaad doonto nin yahow amran tala haddaad doonaysa inaad qabato fa calayka ogow bitu'adati kaafiyaha kaafiyaha iyo inaad ka fiirsato hawsha xataa yuriika allaahu ilaa rabbi ku tuso minhu min almri almakhraja meelaad ka baxdo ilaa talada ay kuu caddaato oo warku uu kuu caddaado oo qaabad oola dhaqanta ay kuu muuqanayso ka fiirso intaas fale ka fiirso wey aw xataa yajcal allaahu ilaa uu rabbi kuu yeelo laka adiga makhraja meelaad ka boodo xadiiku marka waa xadii xasana sidaa darteed jaamicu sakiirka suyuudi baa ku taxsiiniye faasaaba wa caqaba calayhi اlmanaawi faakdaa xadiku waa xadii xasana wey sheekh marka tadciifku daciifinaya sacd ibn saciid alansaari halkan uu ku daciifinayaay silsiladaa ka xoog badan waana sida ay taageerayso wey qawaacidda cilmi xadis marka la fiiriyo ninku waa iqatun saxi xadii wey ama ninkan fadlulahi samad isagu wuxuu leeyahay araawi majhuul raawigu ah can rajuli min baliyin wuxuu le waa majhuul arrinta khada wey jahaatu saxaaba dhib ma laha ninku waa saxaabi hadduu nin taabico saqoga can rajuli min asaxaaba ma dhib bay leeda idan saxaabadu jahaadooda laa tadura sida saxiixa ah ayib maxaa kulligood ilahay baa tacdiiliyey subxaana wa tacaala wa can ilxasan ibni camr alfuqaymi isla sanadka haddan hayna wey bimacna wuxuu jeeda can basharin ibni muxamed can cabdillahi bn can ilxasan ibni camr alfuqaymi sanadkay kugu cadsan tahay can mundir ibn yacla hawri can muxamed ibn xanafiya qaala laysa bixakiimin abwaan ma aha buul nin xikmad iyo murtilana ma aha man ruuxa laa yucaashiru aan kula dhaqmaynin bilmacruufi sida wanaagsan man ruux laa yajidu usan helaynin min mucaasharati la dhaqankiisa buddan wax marana ruuxa aan si fiican ola dhaqmaynin dadkuusan ka maarmaynin waa nin khaldan wey dadkaadan ka maarmaynin ahalkaadii qaraabadaadii waalidkaadii xaaskaadii ayaguna aan kaa maarmaynin inaad xumaysaa khalad maba kala maarantaane kulligaas kaarkaas ka gubin isbi camalo shaqi ayib xakiim maahabu ninkaas isagaa xataa yajcal allahu lahu farajan aw makhraja ilahu rabbi u sameeyo meeluu ka baxo ama ruuxa aad ka maarmayso ayib bimacnaa maaha ruux marka ka maaranto xumee dad waxaa jira aan marnaba aan xumaan kaa mudnay si kastoo ku xumeeyaanba lanna maba kala maarantaanba somaadu waxay yidhahdaan nin aad wax siiso walaalkaaba kugu fiican nimaad wax u diidana walaalkaaba kugu fiican bay dheheen oo isma qabata jilciya ley waxay yidhaahdeen walaalka hadaad wax u diiddo kaa dhiman maysaa weligii haddaad xumayso heelba i xumeeyey kaa sagan maayo geelku gelin maayo kootiin kula fuuli maaya maxkamad midnaba kula fuuli maayo isna kaa daba socon walaalka wey yani nasab iyo dhalashaa kuu jiida dhiig baa jiidahaya hilib baa kugu yaalla laakiin ninkan kaa fog maalinkaad xumayso kaa dhimate warankaa idiin dhexeey xisaab culus waxaad ku wada socotaan kan fog waxaa weeye wanaaggaada ama wanaaggiisa laakiin kan kula dhashay wanaagna waa ku wada soconaysaan dhaliyo iyo dhalashana waa ku wada soconaysaan marka hadaad xasiisan walaalka xasiisanyahay haddaad xumaysana walaalkan baad xumaysay kolley kala dhiman maysaa ayib almuhim dadka <clears throat> yaan la xumayn laakiin dadkada marnaba ka maarmaynin yaan la xumayna wey baabu man hadda ninka ummadda ku hawniy baabya tusa zuqaaqan wado ummadda tusa aw ariiqan ama jid haddaa baan ii qoran ahdaa ma ah ahdaa hadday noqon lahayd hadiyeeyo wax bixiyo wey laakiin hadda haddaa weeyo waa ruuxaan magaalada garanaynin baa halkan marsaa yeel sidaana loo ganacsadaa meeshan la degaa iska ilaala meeshan tuugo badan baa joogta ka leexo meesha qoryo dheer baa taaga ka leexo wax badan wey ayib inaad aragto asagoo meeshi inaad faraha ka qaadda khalad waa hawl lagugu haysta wey xadaثna maxamed salaam albikadi xadiikan aan ku darayna qaala xadaثna alfazari fazari waa kuma muaawiya mise marwan ibn caawit alfazari dabaqadan waxaa dhici kara abu isxaaq alfazari waxaa kaloo dhici kara marwan ibn mucaawiyat alfazari labada waa macquul qaala xadaanaa kinaan ibn cabdillaahi الnahmi saduuq buu yaan soo maray ama iqa laakiin xadiidku waa daciifiya laakiin xadiidka afar boqol toddobaaiy toddoba markaynu soo maraynay waynu sheegnay ninkaas inuu yahay nin tiqaana saduuqa can cabdiraxmaan bni cawsaja taabicii tiqa wey can ilbara bni caazibin qaal nabigu wuxuu yihi can nabiyi man manaxa ruuxii ummadda maaliya tabal caareeya ergiyo waxaa tiradaba maniixatan ergo ama maalis ama tabal caaro maniixada asal waxa lahadaa neefka irmaan ee ruxa siiso inaan xoolo badan lahayn baad ceesaan ama risinaysaa irmaan war caruurta shaha ugu caddayso war hashan intay ka guraysa maal xoolo badan mal adaa xoogu ku dhaamaa xoogu xagga xoolaha iyo xoolaha irmaan idan neefu dheefsadaad siinaysa ama waxaad dhihi baabuurka inta maalmahan ku adeego caruurta ku raro hadhow iska soo celi ayib gurigan iska sii dega intaad guri ka helayso yani waa hantitaada ruux aad cariyeyso hadhowna lafeedu iska soo celinay ow amase hadda tusa dadka zuqaaqan wada ku tusa wadda uu ruuxu ka dhunsanaaba e waa kan maralkan la maraayo aw qaala wuxuu hi ariiqan aw hadda ariiqan ama zuqaaqan ismid wey waa jamcu ziqin kaana ninkaas ruuxa muslimkaa wax maaliyey ama tabal caariyey ama waddada jidka toosan tusay kaana low waxa u ahaanaya cidlu ictaaqi nasama ah. qoor xoraynteed ruux muslim ah oo bini aadam adoo xoreeyey bay la ajirta arrinta ayada ruux xoraysay ajirkaad ka heli lahayd baad kana ka helaysaa wadada tustay ama aad xoogo too caraha iyo ergada atis xadadana muxamed ha inoo jeedo oo bukhaari ah hada bilahi towfiiq